بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد wuxuu cashirkeennii hore joogoon maanta dib uga bilaabaynaa kitaabu ljanaa-is marka uu bilaabay waxaan filayaa waa fasalka ugu horeeya yukafanu bimaa lahu lubsuhu xayan wa aqaluhu thawbun maalmahan dee waynu soomanayna waan ictikaafaynay maanta iyo berrina insha allahu tacaalaa mayd kafan iyo dhaqitaan iyo kutukasho iyo aas baynu galaynaa waxaan rajaynayaa in maanta iyo berri janaa-isku ay ku dhammaadaan iyagana si aan zakaad ugu gudubno faslun yukafanu waa la kanfaa qofkii maydka ahaa bimaa lahu wixay u bannaanayd ees u lahaa lubsuhu inuu xidho ama xirto xayan isaga oo nool markii uu noolaa dharkay xalaalu hayd inuu xidho baa markuu dhintana lagu kanfayaa shardigu waa inuu xalaalu ahaa taa macnaheedu waxa weeye ragga xariir laguma kanfi karo dhar haweenna laguma kanfi karo wixii daruuro ay timaado waa baabkeeda haweenkana dhar rageedoo kale laguma kanfi karo laakiin xariirta waa lagu kanfi karaa markuu noolaa wixii inuu xidhaay u bannaanayd marka uu dhintana waa loo xidhi karaa guud ahaan maxaa fiican waa mas'alo kale waaye maxaa bannaan weeye hadda masalada hore labada xaaladoodna waa un la israaciyaa nabigana waxaa ka sugan sala allahu alayh aalihi wasalam xilligiisii saxaabada ka mida inay jihaadkii iyo dagaaladii ku shahiideen maryihii ay qabeen unbaa lagu kanfay muscab ibnu cumayr markii uxud lagu dilay maradiisii unbaa kafan looga dhigay markii uu xajka ku dhintay ninkii hashiisa ka dhacay qoortu jabtay nabigu wuxuu yihi wakafinuuhu fii hawbayhi labadiisa maruun ku kanfa dharkii haddaba uu ku qabay nolosha unbaa markuu dhintana isagii waa lagu kanfi karaa wa aqaluhu waxaa ugu yar hawbun maro weeye hal maro oo jirkao dhan wada gaadha oo maydkao dhan wada caminto asturta baa ugu yar cinda alistiaaca haddii la awoodo weeye haddaan laba awoodin hadba intii la awoodaa waajibaysa laakiin waxaa ugu yar waa maydkii kafan asturaya weeye in maydkii in la astura loo baahan yahayna qisadii muscab ibni cumayr bay ka muuqataa oo nabigeena sala alla alay slam xilligiisii markii intii dagaalka uu ku dhintay halkiisii mara ay ku fillaan weyday oo yidhaahdeen haddaan horay u jiidnana lugahaa soo baxaya haddaan gadaal u jiidnana madaxaa soo baxaya baa horay loo jiiday lugahana caws baa lagaga daday in la asturaa la rabaa wax kalena lama hayo dhar dheeraada lagu kanfa lama hayn bedelkii maadaama dhar la waaye asturaadna loo baahnaa caws baa kafankii lagu dhammaystiray oo lugihii lagaga daday in meydkii la wada asturay in loo baahan yahay baa halkaa ka garatay walaa tunafadu la fulin maayo wasiyatuhu dardaaran uu ku dardaarmay biisqaaihi isqaai lkafani kafanka in lagaba tuuro wuxuu hadduu dardaarmo yidhaahdo haddaan dhinto yaan la ikanfine anagoo qaawan hala aaso laga yeeli maayo waayo dardaarankiisu markuu dhintay kadib dadka ay waajib ku tahay waana xaq ilaahay dartii u waajibay isagu mukalafba aha maadaama mukallafuunan ahayn kafanka in la kanfiyo inaan la kanfin hawl isaga u taalla ma aha dardaaranna kuma ridi kara wax ilaahay waajibiye weeye subxaana wa tacaala waxaynu la tahay isagoo yidhi yaan laygu tukanin ama meydkayga yaan la dhaqin ama meydkayga yaan la aasin intaa dardaarankaoo dhan laqwi aan waxba ka soo qaad lahayn waayo walafdalu sidaa fadliga badan lirajuli ninka ragga ah kafankiisu alaaatun saddex maro waay saddex maro in laysaga korraysiiyaa sunno ah markii rag la kanfayo wayajuusu waxaana iska bannaan raabicun mid afraad iyo wakhaamisun mid shanaadeh amaa saddexdu nabigaa lagu kanfay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkii saxiixeynka ahaana waa kay caaisha lahay rasuulka waxaa lagu kanfay fii alaaثati ahwaabin yamaaniyatin biidin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis iyo cimaamadna laguma darin saddex maroo cadcad baa lagu kanfay nabiga sala allahu alayh ali wasalam sidaa nabiga ilaahay u doortay baana ugu fiican waa haddii la heli karo wayajuusu raabicun wa khaamisunna waxay u daliishadeen afar sanadkiisa waxoogay maqaala ku jiro oo cabdilaahi bni cumar radia allahu canhu canhuma wa ardaahumaa wiilkiisahoo dhintay baa waxay yidhaahdeen shan maruu ku kanfayo cimaamadna waa u xidhay qamiisna waa u xidhay saddex marana waa ku duubay xadiidka nabiga lagu kanfayna qaarkood baa yidhi waan ka fahmi karnaayo nabiga dharkii lagu kanfay saddexdaa maro marka waxa kala laga reeba baan ka dhigaynaa bay yidhahdeen laakiin riwaayaadkiisa marka la isu geegeeya macnahaas ma qaadan karo walahaa haweentana waxaa ugu fadli badan khamsatun shan maadaama ziyaadatu satri astur dheeraada ay ku habboon tahay haweentu shan in laga dhigaa wanaagsan xadiidkii leyla binti qaif baana laga baana laga faa'iidaysanayaa xadiidkaa sanadkiisa dacfi baa ku jiro nin nuux ibn xakiim thaqafi la yidhaahdo majhuula ayaa ku jira sanadkiisa laakiin abu daawuud iyo keyrkii baa wariyo waxay leedahay nabiga gabadhiisii sala allahu alayh alih wasalam umu kalhuum markay dhimatay waxaanu dhawaanu dhaqnay kafanka nabigaa noo dhiibhibaya bay tihi shan maruu noo dhiibay markii horreysay mid hoosguntii iyo goonaatadii iyo waxaa tirahdaba googaro tirahdaba ayuu noo dhiibay markaasaanu xidhnay kadib diricii laga kor xiranhayey iyo tawbkii ama cabuurkiibuu noo dhiibay markaasaanu xidhnay kadib tii madaxa la saarayey ama gambadii iyo garbasaartii midaa ah tiraadaba yuu noo dhiibey markaasaan iyadana u xidhnay bay tihi saddexdaa kadib go' buu noo dhiibey go'ii baan ku dadnay markaa kadib baa maradii kafanka ahaydna la geliyey xadiidka sanadka waa daciif laakiin soo isku ogeyn ma aha shaaficiyiiyo fuqaha haddaan nahay fadaa'ilu acmaalka dacfigu hadduusan aada u adkayn fadaa'ilu acmaalka waa loo qaadan karaa dacfigiisuna aada uma adko hal ninoo majhuula lagu cileeyey maadaama hal majhuula keliya uu yahay waa dacfi yasiir oo fudud waaye dacfi yasiira hadduu yahay calaa madaahibi bacdi ahli cilmina waaba saxiix oo majaahiisha riwaayaadkooda tasiixiya iyagoo cumlow qoladaa majhuulka khabarkiisa tasiixinaysa laftoodu daliil la-aan maa ogaada xadiidkii saxaabada badan laga wariyay daliishadaane yaxmilu haada alcilma min kulli khalafin cuduulu ninkii cilmi lagu yaqaano ceebna aan lagu ogeyn asalku xadiidkaasaa baabulcuduul geliyay yidhaahdeen waana madhab ibnu xibbaan iyo haba ka fududaadee sheekhiisa ibnu khusaymi iyo rag badanoo xaafid ibnu cabdilbari iyo ay qabaan wey aqala shay waa daciif sahlan dacfiga sahlanna fadaail acmaal haddaan shaaficiye nahay waanu u deliishanaa mas'aladuna masalau afdal waaye walafdalu baa ku jirnaa walaha haweenta waxaa u fadli badan khamsatun shan dhamarka xadiidkii leyla binti qaa'if athaqafiya xadiidkeediina u deliisho waman kufina qofkii la kanfo oo minhumaa rag iyo dumar ka mida bialaaatin saddex lagu kanfayo fa hiya lafaaifu saddex maroo dheerdheeroo ku duubmaya waaye hadday saddex lagu kanfayo saddex maroo ku dadmaysa waaye haddii laga badinayana waa saddex waa laga yarayn karaa lafaaifta waayo nabigu alaaata aswaabin saddex maroo dheerdheeroo lagu duubay bay ahaayeen wain kufina haddii la kanfo fii khamsatin shanna zida waxaa lagu darayaa qamiisun wa cimaamatun baa lagu darayaayo taxtahunna maryaha ka hooseeya qamiiska iyo cimaamada marka loo xiro kadib baa maryaha dusha lagaga dadayaa afarkii ibnu cumar baanan weheshanaynaa bay yidhaahdeen wax khilaafay oo saxaabi ana ma garanayna dhinde haddaan rato wain kufinad gabadhii haddii la kanfayo fii khamsatin shan fa isaarun hosgunti wa khimaarun miday madaxa ku dadato iyo wa qamiisun qamiiskoo iyada toobkiiba meesha u joogo saddexdii xadiidku sheega nabigu inuu siiyeydheh iyo walifaafataani laba korka lagaga duubo gu-i iyo kafankii la gudageliyey ahaa wa fii qowlin qowl kaloo imaamu shaafici laga wariyey alaaثu lafaifa saddex maroo korka kaga duubantaa haweentii laga dhigi iyo waizaarun wa khimaarun hoosgunti iyo khimaar kana wejkiisu waxaa weeye shanta ogolaanay laakiin saddexda lafaaifta ah waxaan saddex uga dhigaynaa nabiga tii lagu kanfee saddexda ahayd baa uga yar dhow kana dacfigiisaan tawrkiisa u tuuraynaadha marka wayusanu waxaa sunnaah alabyadu midka cad baa sunnaa kafan waxaa u fiicanoo sunnaah inuu cad yahay madow baa laga dhigi karaa casiin baa laga dhigi karaa iyo guduud cagaar baa laga dhigi karaa midab kastoo isku jiraa laga dhigi karaa wixii adduunka in lagu xidhna ay bannaanayd baa lagu kanfi karaa laakiin midab haddii la yidhahdo maxaa ugu fiican cadiin ibnu cabaas baa nabiga ka wariyay sal slam inuu yidhi dharkiina waxaa ugu fadli badan midka cadiinka ah ee isaga xidha wakafinuu fiihaa mawtaakum dadkiina dhintayna isaga cadiinka ku kanfa xadiidkaa dartii bay ahlulcilmigu dhintaan ognahay waa sunnay yidhaahdeen dhar cadcad in lagu kanfo qofkii meydka ahaa maadaama nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakafinuu fiihaa mawtaakum wa maxalluhu kafanka xaggee laga keenayaa kharashkiisa waayo masaladan kale intii hore waxaan ka hadlaynay maa noocee dharka lagu kanfaya maydka kharashka kafanka xaggee laga keenayaa wey kama hadlaynaa cid baa sadaqaysata iyo hay-ad iyo dowlad baa bixisa iyo asalku saa ma aha nin walba xoolihiisa waay waa maxalluhu booska laga bixinayana aslu tarikati xooluhu ka tegay asalkooda intaan dayn la bixinin in dardaaran la bixinin in dhaxal la qaybinin horta kharashka duugtiiyo aaskaa laga goynayaa kharashka duugtiiyo aaskuna wuu fara badan karaa waxaa ka mida kafanka waxaa ka mida qabrigu hadduu kharash u baahdo waxaa ka mida gaadiidkiiyo ambalaasta qaadaya kharash hadday u baahato waxaa ka mida dadka dhaqaya hadday kharash u baahdaan waxa lagu dhaqaya hala soo gadaa haddii la yidhaahdo haddii cid kale ku sadaqaysatana alxamdu lilaahi laakiin haddii la waayo xoolihiisa intaan la dhaxlin en dayn la bixinin en dardaaran la bixinin aslu tarikati baa laga bixinayaa rasulmaalka laga bixinayaa way fain lam yakun hadduusan xoolaba haysanin wax uu ka tegayoo kafan laga gadaba malahaba fa calaa man bay ku waajibi calayhi korkiisa ay ahayd nafaqatuu meydka nafaqadiisa maanta hadduusan waxba haysanin yaa biilkiisiiyo nafaqadiisu ay waajib ku ahayd baan raadinaynaa haddaan helna ciday waajib ku ahayd oo min qariibin xigtaa ah sayid lahaa ah wakada zawju ninkii gabadha qabayna waa lamid fil asaxi sida raajix ah ciddii ay nafaqadiisu qofkan waajib ku noqon lahayd ama dhalashaha ugu waajibto ama xiriir gogoleed iyo xididnimo iyo guri ha ugu waajibto ama xiriir milkiyadoo ka dhexeeyo addoon uu u ahaa ka dhintayba addoon ah ugu waajibtee qofkaasaa lagu waajibin oo la dheh adarkafankii iyo duugtii iyo xabaalqodkii iyo kharashkii keen isagaa laga qaadi haddii la waayo baytu maali lmuslimiina bay ku waajibi hantida guud ee muslimiinta haddii la waayo dadkan kale muslimiinta ee joogay ku waajibi iyagay usoo gadoomi sida aaskiisiiyo waxalba ugu waajibayo sidaasay iyaga ku waajibi markaa waajibkooduna kifaa'ibu isu bedeli qaybe hadday samaysay inta kale dambiga waa ka dhici haweentii hadday dhimato ninkeeday ku waajibi laakiin ninka hadduu dhinto haweenta xaaskiisa wax waajib kumaa kafanaya waxba xoolaheedaa laga hadlayaa dadkaa muslimka ula simanta wa yubsatu waa la fidin haddii maryihii saddexda ahaa lagu kanfan la yidhi ay kala fiicfiican yihiin dharka aan soo helay waa kala waaweyn yahay ama waa kala dhalaal badan yahoo waa kala nadiifsan yahay see la yeeli dharka cadcadi mid duuguu noqon karaa ama mid cusub iyo mid duugu isugu jiraa wayubsatu waa la fidin axsanu lafaa'ifi maryahan lagu duubayo tan ugu wanaagsan baa meesha ugu hooseysa dhulka la fidin iyo wa awsacuhaa tan ugu waasacsan ee ugu ballaaran ama ugu dheer tan ugu weyn ee ugu wanaagsan baa horta loo fidin labada kalena waa lagu dul fidin meydkii baa la dul saari tii u horraysee la fidiyey baa korka mari sowmaa markii aad ta ugu horrayso fidiso laba kalena dul saarto meydkana dhexda dhigto kadibna ku soo rogto tee baa korka soo martay tii ugu hoosaysay marka wax ugu horeeye la fidin waa ta ugu wanaagsan hadday isla wareeg yihiin hadday kala wen yihiinna tan ugu waasacsan baa loo horfidin kuwa kalena way ka korayn beydkuna waa ka korayn si taa u horayse la fidiyey waxa ugu koreeye la arkaya ay u noqdo qoto wahaaniyatu midda labaadna fowqahaa dusheedaa lagu fidin wakada haaliatu ta saddexaadna dusheedaa lagu fidin si kafankii uu u wanaagsanaado waxa u wanaagsanna oo usoo saramaro nabigannana waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafana midkiin walaalkii hadduu kanfayo kafanka ha wanaajiyo kafan wanaagsan oo quruxsan oo nadiifa oo ku la xidhan karo has ha ku kanfo waa haddii uu awoodo wey awoodiisi taagtiisu ay tahay ayib markii saddexdaa laysku kudulgoglo wayudaru waa lagu shubi calaa kulli waaxidatin mid kastana xanuutun wax udgoon baa lagu shubi wey xanuutku nooc waxyaabaha udgoon ka miduu ahaan jiray wax cadara oo udgoon baa lagu shubi xanuutkaa udgooni waxaa loogu shubaya waxaan dad baa qaadi doona garabkaa la saari doonaa waa la dejin doonaa inaan shiir iyo wax qarbuun ka soo urin baa la doonayaa ilan dadku xataa haddii la dhinto waa la iscaayi soo ma ka dhinta xataa waa la iscaayaa hadhow dadkiina inayna dhibsanin hadhowna haasaawaxun uusan ka harin walaa qarmuunkiisii ma arkaysay qarmuunkiisii ma arkaysay innaga waxaad ka hadlaysaan qarmuunkaas meydka qarmuunkiisa in la yidhaahdo wax aada u dhici kara waay gaar ahaan alla kacabsigu hadduu yaraado ama xorgufi jirto soomaalida qaarkood markay xabaasha qodaan ay meydka geliyaan ay ciidda ku rogeeyaan maxay dhacan maxaa ka mida qaarka idinkaa garan doona aan u magacaabi doon maaye qolay waxaa jira waxyaabaa saasoo kale ay qabtaan nimanba waxay nooga sheekeynayeen ciid baa la rogayaa qabri baa lagu rogayaa marka hadal baa la celinayaa qolana qayb bay qaadaysaa kuwana inta kale u dhammaystirayaan wuxuu leeyahay doora weynow danba kugu tiri oo caaya kii maydkaa ka hadlaya kuwa qabriga iyagu ilka ku jira dadka caaya xanta sooma taqaanin ee sigaarka ku caba qabriga ilka gudihiisa iyagoo qoday weli ma arataan waxa la yaab runbaad bini aadamka ku arkay oo maahan armiyaa qabriga markii la qodayo la aasaya halkaa kuwa sigaar la taagtaagan salaada marka la tukanayana aan tukanayn soomayda arag marka maydkan caraftiisu inay xifdisanaato oon waxba ka soo shiilin hadhowna aan si xun loogu sheekaysan baa la rabaa bacda mowtihi in sumcadiisii iyo sharaftiisii weli la xifdiyo la ilaaliyaa la doonayaa wa yuudacu lmayitu meydkii waa la saarayaa fowqahaa marada korkeeda mustalqiyan isagoo qadaadqadaad u jiifa meydka qadaadqadaad intaad u seexiso baa horta kafanka saa u saaraysaa kafankii aad saa u gogoshay eed xanuudka marisay meydkaad ku seexin qadaadqadaad baadna meydka u seexin wa calayhi meydkana xanuutun cadar iyo wa kaafuurun lagu duldaadiyey kaafuurku waa wax jirka yar adkeeya bedelkiisii hadda kaafuur gaar uma naqaana geed buu ahaaye bedelkiisii hadda waxaa la isticmaalaa inagu dawada dharka bahashan aan idhaano bahashan kuuskuusane cadcade barambartiiyo lagaga caydiyo intii aramaajooyinka la geliyo barambartu ay dharka iyo kaga cararto taasaa biyaha lagu daraa biyaha ugu dambeeya lagu dhaqayo baa lagu dhex daraa markaad ku dhexwaxayso gacantaaduna way adkaan biyuhuna qabow bay noqon jirka qofka haddii lagu waxeeyana xanuud kaafuurka wuxuu tara waxaa ka mid a ah cayayaanku durbo kuma soo dhowaado kaa fiican inta loo mariyo xanuudkuna waa wax adarna ah adkeeyana jirka haddii aad loogu badiyo aada loo farsameeyana dee maydku muddo dheer ismaba bedelayaba maydadkan taariikhda ee la hayo wax la yihahda lagu samayn jiro xanuudkaa la marin jiray marka meydkii cagarkii iyo xanuudkii iyo wixii jirka adkeynayabaa la soo marin markaasaa la kor saari qadaadqadaadna waa loo seexin wayushaddu waa la xirayaa ilyataahu labadiisa bawdi iyo simaha iyo baryihiisa intan ku aadan waa laga xidhayaa kafanka si ayna lugihii u kala dhicin hadhow markii kafanka lagu soo gediyo halkaa dhexdaa waa laga idha laga xidhayaa ilaan labadii lugood way kala dhici karayaan su isu haystaa loo jeedaa kafankuna uu xajiyo halkaana waa la ysku xidhayaa waa kow wayujcalu waxaa la yeelayaa calaa manaafidi badanihi jirkiisa meelaha dulduleelee wax ka baxaanna qutrun suuf baa la gelgelinayaa sanka iyo afka iyo dhagaha iyo waxaa la gelinayaa suuf saan wax dhacaan iyo wax uga soo daadanin wa waa la duubayaa calayhi isaga korkiisa marka allafaa'ifu maryihii saddexda ahaa baa lagu soo gedin kadibna waa lagu duubayaa kadib halkaana waa laga xidhay wa tushaddu iyadana waa la xidhayaa marka lagu duubo hareeraha waa laga xidhayaa dhinacaana waa laga xidhi dhinacaana waa laga xidhi haddii dhexda inay furata laga yaabana inta lasii wadana waa laga xidhi fa idaa qabriga iyo iilkiisii haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisii haddii la dhex dhigo ama iilkii ama qabrigii la dhex dhigana nusica waxaa laga furi ashidaadu xidhmooyinkii baa laga furi xabaarihii hareerihii laga xidhay kafanka xaajaa loo xidhay xaajadiina way zuushayo mar haddii inta la wado in kafanku buubi iyo inuu kala daataa laga baqaye maadaama uu kafankii sidii isu haystoo fiican yahay maydkiina la keenoon mar damba la qaadaynin meelihii la xidhxidhay xariggii waa laga furfuri markaasaa halkaa la dhigi walaa yulbasu lmuxrimu muxrimka loo xidhi maayo addakaru ee raggiihii laboodkiihii muxii muxiian mise mukhiian ama makhiian maxaa idin qoran habaa idin qoran soo maa makhiian loo xidhi maayo wax sirka xubnaha u tolan waayo markuu muxrimka ahaa ee noolaa inuu xidha looma ogolayn muxrimku soo laba gooma xirto shaati iyo sarwaal iyo kastuun iyo cimaamad iyo looma duubi kara koofiyad loo xidhi maayo waayo markuu noolaa inuu xidho uma bannaanayn muxrimka waxyaabaha laga xaaraantinimeeyey qof iyo xaj iyo cumro ku jiru ahaa hadduu muxrimnimadii ku dhinto isagoo xajkii iyo cumradii ku jira oo aan dhammaysanin intiisii baa loo xidhi laakiin dharkii kale ee nolosha uusan ku xidhan karinna loo xidhi maayo qaacidadii baad ka garatay bimaa lahu lubsuhu xayan ninka waxaa maba xidhan karin markiu noolaa walaa yustaru la dabooli maayo raasuhu madaxiisa iyo walaa weju wejigiisana la dabooli maayo waayo muxrimka madaxa inuu dado looma ogolayn walaa wajhu lmuxrimati qof haweenoo xaraam ku dhimatayna wejiga la dadi maayo nabiga ka sugantaha calayhi salaatu wasalaam ninkii xajka ku dhintay ee hasha intuu ka dhacay qoortu kala jabtay wuxuu yihi kafinuuhu fii awbayhi xanuud iyo wax carfaya ha u dhowaynina muxrimka looma ogolayna walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa hadadina faina allaha yabcauhu ywma alqiyaamati mulabiyan riwaayadka qaarkood fainahu yubcau ywma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyaamada labayk allaahuma labayk isa walaa la saari xadiidkii cumuumkiisii buu fasirayaa yubcau lmaru calaa maa maata calayhi qofka waxaa lagu soo saari aakharo wixii uu ku dhintay ninkaa labayka isagoo le qofkaa dhintay isagoo labayk allaahuma labayk laa la saari waxaa labaadoo inoo iman doona qofka shahiidkaa addamu lownu lownu miski lownu lownu dami wariixu riixu miski dhiiggii oo burqanaya uu la dhintay baa la soo saaray isagana waxaana laleeyahay yaan la dhaqin dhiiggiisana yaan laga dhaqin dharkiisana ha lagu aaso markhaati buu qiyaamadu u noqon sidaasuu ku dhintay baa lagu soo saari sixun ninkuu ku dhintana waa lagu soo saari xadiidka baabu zakaad baan ugu tegi doonaa isagana ama baabuuljihaad markii la joogo baabulkhaluulna qaybo ka mid a ah lagu keenaa qofku wuxuu imanayaa qofkii neefkhayaamo isagoo neefkii garabka kuwata adhiga ahaa waa ay ridii cihayso ama neefkii idaha macaacda uu ku hayo oo garabka kuu saaran yahay qiyaamada iman oo nabig ala sl ku ka digayey isagoo neef fadhiga macaacahiyo neef loo cihayiyo geel cihayiyood khayaantay garabka kuu saaran yahay kaa dul cihaye qiyaamada ha ah iman marka qof waloo saad ku dhimataa lagugu soo saariye dambayd baynu aasaynaa waxaa aynu dhaqayno aynu kanfayno aynu gelinayno ee qaar iyo ansaa loo kanfinaan leenahay waa un innaga ogaada dad kale maaha kii shalay la kanfayna waa innaga ka berri la kanfi doonana waa un innaga soo intaa un maaha qof walow sida loogu kanfi lahaa dhegayso aad ka dardaaranti meel cidla ay kugu qabsan kartaa axkaamu ljanaa-isna niman yahow barta geeridii iyo mowtulfajihina waa batay asbaabu mowtina way farabadatayoo wixii durba nafta qaadayo ama gaadiid ahaa ama xabad ahaa way fara badatay meel kastuu meydkugu qabsan karaa marka waa inaad dhaqi taqaano ood kanfi karto ood aasi karto wey meydka haddii kale allatalla ayseen yeelaan ibnay aadama sidoodii inaad halkii ku noqoto nebi aadam xilligiisii agtiisa ah sax maaha oo seen yeelaan ilaahay hadda tuka kuu soo diri maayo oo wax damaanada waxaan uga jeedaa in tuka laguu soo diri damaanad ma haysata adiga kutusaya sida loo aasiya sida loo kafo hadda baro wa xamlu janaazati maydkii haddaba waynu kafanay horay waynu usoo dhaqnay markaan dhaqnayna kafankii baynu maanta ku xidhnay kafanka markaan ku xidhna maxaynu ku samayn dee waynu soo qaadi aaskii iyo salaadii baynu la soo aadi haddaba saan u qaadi lahayn meydka waayo haddana sidii hadba fududaata baa loo qaadi meydka sidii fududa loo qaadabana meydkana aan waxyeello ku ahaynna way bannaan tahay laakiin see fiican waay wa xamluljanaasati janaasada in la qaado bayna alcamuudayni laba tiir dhexdood lagu qaado baa afdalu ka fadli badan min atarbiici afarayda filasaxi sida raajixa madhabka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen meydka janaasadiisa nacash baa la saari nacashku xagga natiirba ah dhinaca natiir baa ka aho labadaa tiir waxaa lagu xidhay buu meydku dhex saaran yahay aduu caw ku xidhayaa bir ku xidhayaa dhar ku xirtayaa meydka labadaa tiir dhexdooda nacashaad saartay de xagga horena waa laba tiir xagga dambana waa laba tiir sidee in loo qaadaa fiican waxay dhaheen saddex qof inay qaadaa fiican been alcamudayn saa waay oo sidee u qaadayaan horay hal qof weeye gadaalna laba waayo horay hal qof baa intuu dhexda istaago labada tiir inuu labada garab saarta la rabaabay dheheen saasaa fiican bayna alcamuudayni labada tiiree hore buu kala dhex istaagayaa qof keligii baana garbaha saaran labada tiiree dambana midba ninbaa saaran ninna garabka bidix buu saaran midigta jira ninka midigta jirana garabka bidix jirana garabka midig buu saaran sabab waxay yidhaahdeen horta gadaal laba haddayna noqonin qofka gadaal galee labadaba saarto xoog ma arkayade ma god buu ku dhacayaa ma dhagax buu dardarayaa ma tiir buu ku dhufanayaa ma meel buu ka degayaa ma garanayo labada dambe in meel xagga banaanka u jirto hoos ay iska fiiriyaan bay u baahan yihiin ka hore laakiin markuu labada garabka saarto hortiisii way banaan tahay wax qarinaya ma laha kan labada waxaan uga dhignay waa sidaasay xikmadda yidhaahdeen maxaad daliishateen xadiid lama hayo aayad miyaa jirta maya ijmaac miyaa jira maya xadiid daciifa miyaa jira maya laakiin aar saxiixaan haysanaa bay yidhahdeen ninka la yidhaahdo sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu ardaahu baa wuxuu ka qayb galay janaazadii cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf janaazadiisii markii la qaadayey sacad baa intuu hore istaagay buu labada tiir halkan saartay buu saa ugula dhaqaaqay saasaa fiican bay yidhaahdeen tarbiicuna muxuu yahay afartan gees afar qofa kala qabtaan waayo tarbiicu waa afar baa wada dhinaca mudaynkuna saddex baa wadoo midka hore baa labada tiir udhexeeya laakiin fi lasaxi sida raajixa yidhahdeen muqaabil alasax wuxuu leeyahay bal itarbiicu afdal waxaa ka fiican afar qof afartan gees inay qabtaan maxaa yeelay lianna meydka inuusan dhicin oo la ilaaliyo saasaa u fiican buu yidhi kan hore hadduu mid yar turunturoodo ka kalaa qabanoo meydkii xajin haddii kale waa sitiin daahiya ha kula turunturoodo dhulka afka meydka ha geliyo wey hadduuba yar daalo ama si yar noqdana meydkii waa dhici waa qasab see u roon meydkii nin sala turunturoon lahaa ama ku cuslaan lahaa meydadkana qaar baa culuse laba ninna horey ha qabtaan labana gadaal ha qabtaan haddii in ka badan loo baahdana hareeraha iyo ufaha ha ka galaan tarbiicaas qolaa rajaxday shaaficiyada ka mida aarkaasun bayna u daliishadeen oo saxiixa laakiin waxaa ishkaal ku keentay shaaficiyada mararka qaarkood qowl saxaabi xujo maaha aha soo idinkii dhihi jiray maaha aha annaguba maanaan waajibinin bay dhaheen laakiin maadaama saxaabadii sameeyey cid inkirtayna ayna jirin sidaa inay fiican tahay baa la gartayo meesha ijmaaca sukuutiya waxbaan ka dhadhaminaynaa bay yihahdeen halkaasay la mareen bayna camuudeynkii iyo tarbiicii buu fasiraya ay dhegaysa marka wa huwa bayna alcamuudeynku an yadaca alkhashabatayn labada qori waa inuu saaro almuqadamatayni ee la hormariyey xagga horaa calaa caatiqayhi labadiisa garab luqumeed labadiisa garab inuu saaro weeye wara'suhu madaxiisuna baynahumaa iyaga u dhexeeyo marka labada tiir meeshay laba nin qaban lahaayeen adeer keligaa qaboo dhexaysa taagtaagta labada garab saara wey wayaxmilu waxaa xambaaraya almuakharatayni labada tiir ee dambana rajulaani laba nin baa xambaaraya imise qof baa wada janaasadaas saddex baa wada watarbiicu an yataqadama rajulaani laba inay horay maraan ay qabtaan waay wayataahara aakharaani laba kalena ay gadaal maraan ay qabtaan tanna imisaa wada afar tarbiic iyo been alcamuudiin farqigaa wey walbashyu in la socdo amaamahaa horteeda oo biqurbihaa u dhow baa afdalu fadli badan janaasada haddaad la socoto inaad ka horayso ood hor socotaan baa fadli badan waana xadiid ibni cumaro wuxuu yihi nabiga sal l slam iyo abubakar iyo cumaro waxaan arkay janaasada horteeda socda sidaasaa arkay buuhi wayusricu bihaa wuu la degdegayaa in lam yakaf hadduusan ka baqin tagayurahu inuu isbedelo janaazada marka la qaadana waa la dadejin haddaan degdegaana la gaadhsiin maayo in meydkii buqade ama meydku inuu waxoogay buqa haddaan laga baqaynin oo rugrugta ama uu wax noqdo aan laga baqaynin waa la dadejin aayar la socon maayo waxaa la degdegi degdeg aan meydka wax u dhimaynin nabigaana yidhi calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiixayn asricuu biljanaazati janaazada dedejiya laba gooraba dedejiya maxaa yeelay fain takun saalixatan fa khayrun tuqadimuunahaa ilayh hadday fiicnayd khayr badan baa ka horeeyo iyadaad u wadaane habaha daahininee u dedejiya meydkay dan ugu jirtaa markaas haddaynan ahayna fa sharun tadacuunahu can riqaabikum hadday xumaydna iska dedejiya beladan dusha idiin saaran durbe isdhaafiya adaa danaysanaya dankuugu jirtaa markaasna waxaa mar walba danbaa ku jirta hadduu xun yahay waxa xunee ka horeeya cadaabka isagaa shaqaysay soo maaha xuntiisa muxuu dusha kaaga saaraan waajibku aas buu ahaaye durba isdhaafiyo iska gelbi wixii uu geystay baa laga gurayaa hadduu khayr badan ka horeeyana bilaash baad banaanka ugu haysaaye khayrkiisa u dadeji fain taku saalixatan fa tuqadimuunaha wain taku siwaa dalika fa tadacuunahu can riqaabikum ba daliila faslun maydkii waynu soo qaadnay waynu dhaqnay oo waynu kafanay oo waynu soo qaadnay inaan ku tukanno oo aan aasnaa inoo dhiman waxa inoo dhiman waa salaadii iyo aaskii janaa-is wixii ka soo hadhay markaas waa tawaabicdii tacziye iyo ziyaaro waay intaa way wax soo haray haddaba salaadii baan joognaa salaadaa hadal badan wuxuu yidhi lisalaatihi ismay faslun lisalaatihi meydka salaada lagu tukanayaay arkaanun tiirar dhowray leedahay toddoba rugni bay leedahay sidii tii salaadii shan iyo tobankii ma aha oo iyadu de rukuuciyo sujuudiyo ma laha oo salaadljanaasada laba rukuuco labana sujuuda laba sheeko midna waan maqlay midna waan arkay mid waan maqlayo wadaadadaan ka soo gaadhnay wadaad naxwoolihiiyo wadaad axkaanleyo isqabsaday oo wadaadkii axkaamta akriyahayey ee kitaabta akriyahayey mid naxwo yaqaanoon axkaan iyo fiqi waxba garanaynin umbaa nafta u keenay waxbuu laaximiyey waxbuu hoos dhigay kaamil kordhiga ma ahayn bad buu kala dhammaan waayey maalinkii dambaa janaaze la keenay markaasuu wuxuu yihi sheekh hebel adaa ayna tukin kii axkaanleyda habaana tuki layidhi mee sheekh hebel baa ayna tukin buu inuusan janaaze aqoonin boogiya si loo tukado wallaahi adaa ina tuko xiraahay furan buu ninkii waa hormariyey isna gadaal buu ka istaagay markaasuu rukuucay baa layidhi allahu akbar faatixadii markuu dhameeyey buu rukuucay tu gadaal isaga baxay wuxuu yidhi rukuucda ay meesha ku sujuudilahayd baa lahay ligmeedkii waa ku hoos yaalla mogta xaggee ku sujuudi rukuucda ay xaggeed ku sujuudi doontaa buu yidhi halkaasuu la rabay waxoogaa inuu fashiliyo maadaama isagaa nafta u keena dabagurka dari waaye orta inuu tuso taa waan maqnay midna waa arkay med janaazadiisii laba ragcadood oo sida salaada subaxa lagu tukadayna waa arkay annagoo tuulo joogno maan axkaamta akrisanna baa qolo noo timid waxay dhaheen nin baa naga dhintay maydkiina waa la soo wadaa niman nala aasa waa qolama waa ree oo qoyskee wey waa qoyskii ree hebele ree hebele halka ay geellayda aha nin anagii xertayadii ah wuxuu yii ree hebel baan aqaanaaye maydka ma kusoo tukateen ma isiisugu yiri war ma ku tukateen markaasuu yidhi haa waa kusoo tukanee aasumaal rabaa bay dheheen markaasuu wuxuu yidhi ree hebel janaase si loo tukada ma yaqaanaano anaa ogeed maydka aan ku tukanno war way kusoo tukadeen war kuwaa salaad janaase ka asixi mayso waan aqaanaaye ka daaye markaas qabanay buu yidhi suga kaale seed ugu tukateen buu imse ragcadood baa ku tukateen laba ragcadood sida salaad subax ku tukannay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi rukuucii iyo sujuuddii ma dhammaystirteen markaasu waxay dhaheen haa maxaan idin idhi bu maxaan idin lahaa buu yidhi war kaale meydku tukada salaaddii baan ku celinay meydka mar labaad baan ku tukanay marka kuwa u rukuucaa la dhihi jiray ani qoladii laba ragcadood oo rukuuc iyo sujuuddoodii wadata ku tukatay qoladaas arkay haddaan sheegay qaarkiin baa garano iyagana magacaabi maayo waa laysqabsanoo gogol baa laysu dhigano kitaab baad naga dhex sheegtay casharad baa nalaga maqlay waa laysdhihi axaduhaa arkaanta midkood anniyatu wey waa cibaado niyana way u baahan tahay waa waqtuhaa niyada waqtigeedu ka hayrihaa niyooyinkii kale lamid tahayoo marka salaada la xidhanaya waay wa takfiir waxaa ku filan niyatulfardi farad waajiba inaad tukanayso inaad niyootaa kugu filan waayo faradkan farad shabaho u eg ma jiraba oo salaada wa qiila waxaa la yidhi tushtaratu waxaa la shardiyaa niyatu fardi kifaayatin faradka inuu weliba kifaayo yahay oosan cayn ahayn inaad kusii darti niyadana waa shardi walaa yajibu ma waajibo tacyiinu lmayiti mayidka inaad magacawdo bardhowdo waajib maaha markaa allahu akbar leedahay inaad niyada geliso hebel hebel ama heble inaad ku tukanayso qasab maaha inuu rag yahay iyo inuu dumar yahay inaad niyootana qasab maaha waajib maaha maydkan inaad tiraahdo ama janaazadan rag ha noqoto dumar ha noqoto magaciisa garo ha garanin saasaana kuu fiican inaadan magacawgiisa iyo jinsiga uu yahay aadan midna raadraadin baa kuu fiican laguma dirsanin niyo cayin laguma dhihin ma rag baa ma dumar baa laguma dirin ma hebel baa ma heblaana laguma dirin meydkan aan ku tukan iyo janaasadan aan ku tukan niyo bas fa in cayana hadduu cayino oo niyadii geliye rag inuu yahay hase ay dumar noqoto ama dumar inuu yahay uu niyoodo haween hase ay rag noqoto ama hebel inuu ku tukanayu niyooday hebel ma noqonine hebel kaluu noqday ruuxii uu niyada geliyey hebel inuu yahay waa hebel waxaa ku tukanaya yidhi midaan ahayn buu soo baxay fain cayana hadduu cayino oo wa uu gafo baalat salaaddii way buraysaa ka asixi maysa de wax baalaad saa darteed waxaan lagu dirin soo maahan maqal imtixaanada in la yidhaahdo aljawaabu calaa qadri su'aali imtixaan markaad gasho inta lagu weydiiyey baa laga jawaabaa waxaan lagu weydiin haddaad gasho ood wax khalado darajooyin baad waayi haddaadan gelinbana dee waxba maada weydeen darajadaadiioo fiican baad heli lahayd laakiin sii faahfaahiyo si fiican aad u taqaana cadday intaad tiraacdo bad aan loo joogin hadday kula jiidho inaadan intii horead sheegtay inaadan garanayni adaa sagaba raatikacay walidaalika waxay idhahdeen markii lahaasaawaya iyo baa masalada faahfaahin iyo carabi waxay sitraadka lagu yidhahda la sameeyaaye imtixaan markay tahay qadru su-aal lagama badiyo hadday kula taraarto fain cayana waa akhtaa baala baad noqon su-aashaadi o dhan bay eber la saari ama darajooyin baa kaa goy tanna cayinaad laguma dirin saas darteed waxay dhaheen qaacidadu maa laa yushtarau tacyiinu fiihi in cayanahu fa akhtaa baalat haddii shardi lagaaga dhigay waxaa laga yaabaa cudurdaar in lagu raadiyo oo marka horea lagugu qasbay hadda laakiin maxaa lagugu cudurdaari adaa bilaash doon doontay wain xadara hadday yimaadaan mawtaa dad badanoo mawdmeydad badan hadday yimaadaan nawaahum hal mar buu isla niyoon waayo nabiga waxaa sugan sal allau alah wasalam in loo keenay inuu janaasooyin badan ku wada tukaday baa sugan ibnu cumar baa dhowr janaaso loo keenay uu ku wada tukaday sidaasuuna nabiga ka wariyey sala allahu alayh alih wasalam sagaal bay ahaayeen haddaba sagaalkaa janaaso markii lagu tukanayo raggaa sokayn dumarkuna way dambayn raggaa xagga soka mari dumarkuna xagga shay mari hadday isku jir yihiin rugniga koowaad haddaba niyadaas waaye hal niyaana ku filan janaasooyin fara badan oo meyd badanoo laysu keeno hal salaad lagu tukanayo hal niyaa ku filan sharta qatla uxud nabigu markuu ku tukanayeyna hal salaad buu markuwada tukay sal slam mid mid salaada sabciinaadkoodii uma niyoonin athaanii rukniga labaad arbacu takbiiraatin afar takbiiradood wey waa ugu yaraan xadiidkii najaashi nabigu ku tukaday sal alay wasalam markii uu ku tukanayey afar takbiirood buu takbiirsaday akarka salaada nabigu janaazadana afar takbiirood bay ahayd inta ugu badan inta u badan markaad tidahda maxaa soo haray marmar u afar ka badan takbiirsan jiray fain khamasa han hadduu takbiiraha ka dhigo lam tabtul ma burto fi lasaxi sida raajixa han haddaad ka dhigto kaa buri mayso waayo nabigay ka sugantahay sal slam sida imaamu muslim wariyey zayd ibni haabit baa janaaze ku tukaday shan takbiirood buu israaciyey markaasaa la weydiiyey markaasuu kaana rasuululahi yukabiruha nabigaa shan ka dhigi jiray sala allahu alah ali wasalam marka buritaan maba jire marmar in laga dhigana way fiicanta joogtada iyo sida badanna afarta asala walow khamasa imaamkii shan takbiirood hadduu ka dhigo imaamuhu imaamkiisii baa shan ka dhigay lam yutaabicu raaci maaya fi lasaxi sida raajixah sida raajixa bayna alasxaabi arjaca asaxu lawjuhi ku raaci maysid wey waayo sunnadii afdalka ahayd ma aha waxaan afdalka ahay inaad ku raacdana qasab kuguma aha bal yusalimu uu ka salaamo naqsanaysaa markuu allahu akbar shanaad yidhaahdo ayaa salaamu calaykum inaad dhahdaa kuu furan aw yantadirhu amuu iska sugi liyusallima macahu inuu la salaamo naqsado sidii imaamkaagii oo salaadaaday qayb ku dheer ama adigu aad qayb kala horeysay wey salaadoo ragca tukatay qolyo hadda xidhay haddaad aragto oo dhinaca uu saartood xaggooda u durugtood niyooti inaad kuwa ku xidhato way bannaan tahay ragcad baad ka horreysay saddexdoodii afartaadii markaad tukato iyagana mid u dhiman tahay fadhigaad ku sugi ama salaada waad ka sii bixi ama intaad ka baxdo baad iska qabsan dan kale tusaale taa waxaad ku garan kartaa salaad maqrib baa salaad la jamcinayo baad iyagoo ceshihii ku jiraad u timid maqrib iyo cishaa la jamcinaya maqribna ku xidho saddex markaad la tukato ataxiyaatoo ka bax tii afraadna rukuucda ka hor kusoo gaadho ceshihiina ku xidho allahu akbar labadii salaadoodba jamaacaad ka gaadhay soo maah markaasoo kale inaad ka tasliimsataa afdalah rukniga labaadna midkaa wey halkan wuxuu ina yidhi walow khamasa imaamahu lam yutaabichu fi laصaxi alaصaxi hadduu ina yidhi waa ikhtilaaf bayna alasxaabi asxaabu lwujuuhi ishayaan buu ka dhigan yahay laakiin kutubtiisa qaarkood rawda markuu ka hadlaya rawdatu aalibiin aladhar buu yidhi wladharu aladhar haddii la yidhaahdana aqwaal imaamu shaafici leeyahay baa la kala rajaxayaa majmuuca markuu yimidna walmadhabu buu yihi almadhabu haddii la yihaahdana qolana khilaaf bay madhabka soo wariyeen qolana khilaaf ma soo warinin athaaliu rukniga saddexaad assalaamu takbiirta haddaad dhamaysiiya wixii ku dhex jiray inaad ka salaama naqsato weeye ka gayrihaa sida salaadaha kaleba ilan janaazaduba waa salaad hal tasliimna waad ku gaabsan kartaa labadabana waad samayn kartaa imaamulbukhaarina waa ka saxiixiisa u daliishaday inay salaad tahay oo rukuuc iyo sujuud iyadoon lahayn haddana salaad lagu magacaabay buu u daliishaday inay axkaamu salaadkii kale waxaan daliil ka saarin ay qaadanayso rukniga afraad alraabicu ka afraadi qiraa'atu lfaatixati weeye bacda aluulaa takbiirta hore kadib inaad faatixo akrida weeye cumuumkiina waa la dariishan laa salaata liman lam yaqra bifaatixati kitaabiha xadiidkii ibni cabaasna khaasatan ee bukhaarina waa la dariishan janaazuu nagu tukiyey faatixadu kor u akriyey markaasuu wuxuu yihi sidaa waxaan u sameeyey litaclamuu annahaa sunnatun sunno nabi laga dhaxlay inay tahay janaaze faatixa in lagu akriyo nabiga in laga dhaxlay baan idin berayey buui marka nabiga in laga dhaxlay xadiidkaasna waa ku cadya qultu waxaan idhi tujziu lfaatixatu faatixada waa gudaysaa bacda kayri اuulaa takbiirta hore meelaan ahayn haddaad ku faataxaysatana way kugu filanta waaya nas cad oo takbiirta koobaad gadaasheeda iyo talabaad gadaasheeda u kala qaybiye ma jiro saas darteed bacda takbiir ahaaniya haddaad faatixada akrido kifaaya salaadii taagnideedii waad ku akriday alkhaamisu rukniga shanaadi asalaatu calaa rasuuli lahi sal slam nabiga in lagu saliyo weeye bacda ahaaniyati takbiirta labaad kadib waiixu sida raajixa bayna aaabi aadka u xoog badan muqaabilkiisuna uu daciif yahay ana salaata salaada cala aali aalka nabiga lagu saliyo laa tajibu waajibi mayso in aalu nabi lagu saliyo ma waajibayso sida salaadaba ayna u waajibaynin tanna janaazaduna salaadaha khafiifkaay ka mid tahay takbiirahan wuxuu yidhi asaadisu ka liaad rukniga lixaad kanaan ku daro adducaau lilmayiti meydka in loo duceeyo weeye bacda aaliati takbiirta saddexaad kadib takbiirta koowaad kadib waa faatixada ta labaad kadibna waa nabiga in lagu saliya sala allahu alayh alih wasalam ta saddexaadna meydka in loo duceeye markaa takbiirsata kadib waaye ta afraad waynoo iman doontaa saa in loo kala hormariyo waa iska sunno iska fiican laakiin waajib ma aha ta u horraysa kadib haddaad ducayso ta labaad kadibna faatixada akrido ka dambay saddexaad kadibna aad nabiga ku salidana dhib ma laha waayo nas si cad u qaybqaybiye ma jiro xadiidka abi umaamana wuxuu inoo sheegay umaamata bni sahl bni xunayf inay sunnadu tahay nabiga sal allau alay wasalam janaazada in lagu takbiirsado kadib nabiga lagu saliya sal ly slam ducadana qofka takbiiraha saddexda ducadana ilaahay dartii loogu baryo khaalis looga dhigo qalbi nadiifa iyo qalbi daacada ilaahay loogu baryo sida takbiirada u kale leeleedahay waa un ijtihaadaad culima raxmat ullaahi calayhim jamiica ducaduna meydka in loo duceeyana de nabigeena ka sugantahay sal ly slam isagaana inoo tilmaami doona ducooyinka qaybo ka mida ah. asaabicu rugniga toddobaad ee ugu dambeeya alqiyaamu in la taagnaado wey janaazada waa taagni in lagu tukado cala almadhabi sida madhabku qabo in qadara hadduu awoodo wey waayo salaad farad ah wey salaadaha faradkaana taagni baa shardi ahayd nabigana hadiga laga dhaxlay taagni buu ku tukaday wey laakiin taagni haddaad awoodi weydo kuwii faradkii ka waaweynaaba way ku banaanayd fadhiye iyadana fadhi waa lagu tukan karaadhe wayusanu waxaa sunaa rafcu yadayhi gacmaha kor inuu u qaado fi takbiiraati takbiirooyinka inuu kor u qaado takbiirahan afarta ama shan ka dhig ama lix ka dhig ilaa sagaal bay qaar sheegaane takbiir walba inaad gacmaha kor u qaadana sunno waaye waxay yidhaahdeen waa salaad takbiiraadka salaadana gacmaha kor in loo qaadaa soo aroortay takbiir kastoo salaada oo taagni ku dhacda gacmaha kor baa loo qaadaa allaahu akbarta hore allaahu akbarta rukuucdana ku dar labadaa rukuucoo takbiiroodba kor baa loo qaadaa ibnu cumarna way ka sugan tahay radi allahu canhu waardaahu inuu bukhaari sida tacliiqan uu ku wariyey inuu gacmaha takbiiraat ljanaa'iz kor u qaadi jiray qiyaaskuna saasuu keeni bay yidhaahdeen afarka saxaabaduna saasuu tilmaamay amaa kuwa laga wariyey ibnu mascuud iyo ayrkoodoo takbiirta u horaysa keliya kor loo qaadi waxay yidhahdeen falam yasix minaa shayun wax sugan kuma jira dhammaan dacaafahay haddayna wala asixin laa naclamu lahu mukhaalifana ku dar marka ama xadiidka abi hurayra ee leh nabigu takbiirta horuu kor u qaadi jiray uma laa yacuuduna isaga waxayba yidhahdeen qaarkood daciifun biitifaaqi lxufaadi waaba laysku wada raacay dheheen wadaad waa dambe yimid oo wax u raaraadiyey maxaad ka dhagaysan xufaadoo dhan baaba isku raacday inuu daciif yahay markay rabaan meeshay kala dhacayaan fiiri markii la rabana waxaa lagu dhihi daciifka daahir isticmaal waa loo isticmaali karaayo waxbaan isku jacburinaynaa aniga de madhab baan u akrinayaae inaan mustanadaadkiisa sheegaad iga taqaan wixii aan ka garteen gaadho ayb waisraar qiraati qiraa'ada hoos in loo akriyana sunno waaye xadiidka abi umaama baa riwaayaadkiisa waxaa ka ahayd sunnada inay ka tahay qira'atu ummi lqur'aani mukaafatatan hoos in loo akriyo xadiidka ibnu cabaasna waxaa laga fahmay koru akhriskuu ka cudur daaranayay litaclamuu annahaa sunnatun baan kor ugu akriyay kor uma akriyeen waay janaazada haddaba hoos in loo akriy laakiin baabu tacliim hadday tahay ama dadka in la baro ay tahay marmar kor in loo qaado sidaa ibnu cabaas oo kaleeta dhibaata ma laha waqiila waxaa la yidhi yajharu leylan habeenak hadday tahay wuu la jahrayaa waayo salaad farada wey salaadaha faraaidka kuwa habeenkia waa lala jahraa kuwa maalintiiana waa la sinaystaa axkaamteedina in badan salaad baan ka qiyaasanay fakasaa'iri salawaati andhar laakiin fi lmadhabi waa daciif walasaxu sida raajixa nadbu tacawudi acuudu bilaahi inay sunno tahay waayo allahu akbar markaad dhahdo acuudu bilahi min ashayaan rajiim inaad dhahdo duuna liftitaaxi wajahtu wejhi iyadu sunno maaha buu yidhi janaazadu takfiif fudayd baa loogu talagalay haddaad wajahtu wejidii dheeray dabada qabsataay taa hadda melooma fadhiya yidhahdeen meesha waa salaadaha khafiifa waay in la takfiifiyaana loogu talagalay mar hadday sidaas tahay acuudu billaahida umbaa sunna ah maadaama qur-aan la akrinayo haddaad qur-aan akrinaysaana isticaada ka hormariya ilaahayna yidhi wayaquulu wuxuu dhihi fi aaliai takbiirta saddexaad markuu dhammeey waata ducadii dhegayso meydkiisaan loogu duceeyaa buy ducadani daliil gaara ma laha iyadoo dheer bay shaaficiyadu tidiyaan imaamu shaafici baana axaadiid iyo aahaar badan intuu ka soo ururiyey buu halkaa mariyey allaahumma inaa allaahumma haadaa cabduka way wabnu cabdika way ilaa aakhirihi laga gaaro wabnu amatika kharaja min rawxi dunyaa wa sacatiha wa maxbuubihi wa axibaa'ihi ilaa liqaa'ika ducadaa dheer ma sugna qaabka ay tahay uma sugna ka aar ahaanna iyadoo sidaa uma asixin laakiin waxaa asaxay ducadan intan qayd duca ay ku jirto ducooyin ay ku jirto oo min xadiii abi hurayra iyo ayrkiiba ka asaxay baa jira nabigu sal اlahu alيه wasalam waxaa ka sugan inuu yihi allaahuma cabduka wabnu cabdika kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wa ana muxamada cabduka warasuuluk wa anta aclamu bihi minii ilaahu addoonkaagii wey addoonkaa ah baana dhalay shahaadada wa shahaadateynka waa qari jiray adigaana naga og waxaa rudabtiisu ay tahay intaa daahirkaan anagu ka ogna in kaana muxsinan fasid fii ixsaanih wain kaana musii'an fakfir lahu walaa taxrimnaa ajrahu walaa taftinaa bacdahu ilaahu hadduu wanaag samayn jirana u ziyaadi hadduu xumo sameeyena ilaahu ka cafi ka dhaaf ilaahu ajirkaan ka heli lahayna annaga hanaga qadinin waajir nala sii dadaalka yaga gadaashi isagu tegye inta ka dambaysana allow hana aafayno hana fitnayn ducadaas baa xadiidkaasaa jira iyo riwaayaad intaasoo kaleeto unkaaga dhidhow wayuqadimu calayh wuxuu ka hormarin allaahuma kfir lixayina wamayitina ilaahu qofka ayaga nool iyo ka dhintayba u dembi dhaaf washaahidina waqaa'ibina midka joogiyo ka maqanba ilaahu u dhaaf wasagiirina wa kabiirina inta yada yaryar iyo inta waayeelkaaba alla u dhaaf wadakarinaa waunhaana dhadiga yaga iyo laboodka yagaba alla u dhaaf allaahuma man axyaytahu mina ilaahu qofkii nagamid aheed noolayso faaxyihi cala lislaam islaamka ilaahu ku noole waman tawafaytahu mina qofkii nagamid aheed oofsatay geeriyadeed nafta ka qaadana fatawafahu cala aliimaan iimaanka ilaahu ku dilo ashahaada iyo tawxiidka isagana iimaan saxiixa ilaahu ku dil intaa in la yidhaahdo in laga hormarinayo daliil gaara cad u garan mayno laakiin ducadan nabigay ka sugan tahay sal slam cinda abi daauuda waayrihi min xadiii abi hurayra riwaayadana gadaal waxaa ziyaadada ay leedahay allaahuma laa taxrimna ajrah walaa tudilana bacdah ilaahu ajirkana hanaga qadinin gadaashiina hana dhumin si riwaaya kale taftina bacdahu ducooyin kaleo saasoo kaleetaana nabigana waa ka sugan yihiin sal اlahu alيh wasalam wayaquulu wuxuu dhihi fi ifli ilmihii yaraa maca haada aani ducadan dambe markaad akrido allahuma kfir lahu warxamhu ducada kale mashhuurkaana hala akriyo allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu wasic mudkhalahu ducadii dheereedaydana nabig ka sugnay sala allahu alay ali wasalam caruur hadduu yahay ilmo caruura isagu maba dambaabiba ilmo yaroo saqiiray haddii lagu tukanayo waxaad dhihi allaahuma ajcalhu ka yeel faradan ceelalii iyo sahan ilaah uga dhig liabaweyhi labadiisii waalid iyo wasalafan mid hore ugu horeeya wadukran kayd uga dhig wacidatan waana uga dhig waictibaaran ku ay ku caqli qaataan uga dhig washafiican aakhare mid uga shafeec uga dhig waaqil bihi ku cuslee mawaasiinahumaa miisaankooda waafriq sabra sabirna ilaah ugu deeq calaa quluubihimaa quluubtooda ilahu sabirna ugu deeq ilmaha caruurtaa in waalidkii loo duceeyey fi ljumlati xadiidkii muhiirata bni shucbay ku sugan tahay oo nabigeena sala allahu alay alih wasalam bay ka sugnayd inuu lahaa wayudcaa liwaalidayhi bilmaqfirati waraxma dembi dhaaf iyo naxariis riwaayaadka qaarkoodna bilcaafiyati waraxma ilaahay inuu cafiyo iyo naxariis baa waalidkood loo barye si guud baa layidhi waalidkood baa maqfiriya loo barye waxaa kaloo ducadan iyaguna ay ka qaateen in faratan waa alfaada ka mida xadiis soo aroortay iyo shafaacadana waa wax soo arooray labada waalid ilmaha qofku u dhinto hal ka dhinto ama laba ay ka horeeyaan ama saddex ka horeeyaan naartay uga shafaaco qaadayaan faratan ceelalyay u noqonayaan kasii horeeyo ilaahu waalidka iyo darta yuu cafi bay dhahayaan axaadiitii faraha badnayd ee baabu sabriga ka hadlaysay baa waxoogay laga iqtibaasayo erayada qaar lagala soo baxbaxay adu duco gaara ma jirtee waalidkii ugu duceeya un wa fi raabicati takbiirta afraad allahu akbar markaad tiraahdo allaahuma laa taxrimna ajra hanaga qadinin walaa taftinna bacdahu baad dhihi si gaara uma soo aroorin takbiirtan laakiin gadaashadu waa la ducayn karaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan janaazo inuu bacda takbiiri raabica aamusay oo cabaar uu duceeyey shaaficiyadana waxay qabaan in la dheerayn kara ducadaas laakiin ayna sunna takbiir kale in laga dambaysiiyo intaa waa janaazadii wixii ka dambeeya asalaamu calaykum asalaamu calaykum wey laakiin fiihi masaail masaail dhowraa soo haray dadka lagu tukanayo salaadii bay weli inooga dhiman tahay janaazadii haddaad dhaxda kaga soo gaadhana maxaad samayn iyadana masaa'ilkeedii waay walow takhallafa hadduu kadib maro oo ka soo daaca qofku almuqtadii qofkii ma'muumka ahaa ee ku xidhanayay bilaa cudurin cudurdaar la'aan buu kadib dhacay oo imaamkii takbiirihiisii ka daahay falam yukabir ma ka takbiiranin xataa kabara imaamahu ilaa imaamkiisii takbiir kale uu takbiirsaday ukhraa kale batalat salaatuhu way buri waxaan rabaa inaanku ihahdaa marka hore hal qaaciide qabso takbiiraat janaa'izi ka rakacaati الsalawaati wey takbiir kastaba maqaam ragcad bay taagan tahay adiga imaamka kala dambayntiini maamuumka iyo imaamku ma kala fog tahay mise ma kala foga arkaan ma kala dambaynin mise ma kala dambaynin sidii laba ragcadood aan u xisaabaynay baynu labada takbiiroodna u xisaabaynaa haddaba waxaa dib ugu noqotaa salaadii ninkii camdan kas bilaa cudurdaar la'aan imaamkuu raacayay uga hadhay ragcad kaamil ah batalat salaatuh fakadalika takbiir haddaad ka hadho biduuni cudrin batalat salaatuka lianna takbiiraata aljanaazati ka rakacaati salawaati halkaasaan marinaynaa dambayntaadu cudurdaar intee la eg bay leedahayna iyo haddii aad daacdayd goormaad ka daba tegi ood wixii dhaxa ka tegina sidii un bayna ula xisaabtami dhegaysa marka wayukabir cudurdaarkani muxuu noqon karaa bilaa cudrin laa raafici fi lmuxarar walaa nawowi fi lminhaaj acdaartaa maynan sheegin culamada qaar baa isku daya acdaartaa inay tilmaamaan waxay dhaheen halmaanku waa cudurdaar allahu akbar markaa tidhi baad faatixadii ishalmaantayba waxbaa kula tegey ilaahu akbar allahu akbar kale uu yidhaahdo ama safkaa dheeraa ama imaamkaa cod yaraa takbiirtiiba maadan maqalba iyadana inaad ka dahda waa cudurdaar inaad haqiiru qiraa'a tahay carab culusta oo akhriskuba faatixadaba ay wakti dheer kugu qaadan iyadana waa cudurdaar acdaabta kuwaasaa ka mid wayukabiru wuu takbiirsanayaa almasbuuqu ninkii laga horreeyey hortii salaada la galay janaazada wayaqra'u lfaatixatana wuu akrinayaa wain kaana alimaamu imaamka haba ku jiro fii gayrihaa takbiirtii faatixada meel ahayn adigu salaadaada qaacidaan soo marnay halkana qabso janaazadu waa salaad baa lagu yidhi janaazadu waa salaadtoo laguma dhihin ma'muumku markuu soo daaho ee imaam ka horeeyey ku xidho ragcaduhuna qayb ay dhaafeen huwa fii awali salaatihi am fii aakhirihi fii awali salaatikaad adigu ku jirtaa awalka salaadaada janaazadu maxay ka bilaaban jirtay takbiirta kadib faatixada isagu tii saddexaad hadduu ku jiro ducaynayo adu faatixadaad akri allahu akbarta kale markuu yidhaahdana salligaad akri assalaamu calaykum markuu yidhaahdana ana labaan waa barayaa isna afartii waa dhameeyey way soo socotaa minhaaj laba hor ordo wayukabiru lmasbuuqu wuu takbiirsan wayaqra'u lfaatixata buu akri wain kaana alimaamu haba ahaada fii ayrihaa takbiir kaleba ha ku jire walow kabara imaamu hadduu takbiirsado ukhraa takbiir kaleu imaamkii galay qabla shuruucihi intaadan gudagelin fi faatixati faatixada allahu akbarti aad tidhi adoon faatixadaba bilaabin buu imaamkii allahu akbar mid kale yidhi kabara macahu waan la takbiirsanayaa wasaqaطat ilqiraa'atu faatixadiina way dhacaysaa maxaa yeelay haddii imaamku dhexda kaga jiro tan hore faatixadaa maadan bilaabin bay ahayd haddaad faatixadii bilowdo oo dhexda marinaya allahu akbartii kale uu yidhaahdana tarakahaa faatixada wuu ka tegi wa wuu raacay fi lasaxi adoon faatixada dhammayninoo hortaa salaada la gala haddii la rukuuco sawmaadan raacdeen haa faatixada isagaa iga xambaari lahaa tanna isagaa kaa xambaariya ka soco waay waynka baraha hadduu takbiirsada imaamkii may waidaa sallama alimaamu imaamku hadduu salaada ka baxo adoon adigu taadii dhammaanin afartaadii tadaaraka almasbuuqu ninka lagala horeeyey gadaal buu kala iman baaqi takbiiraati takbiiraadka intoodii kale biadkaariha adkaarteediina wuu raacin adkaartii waayo salaad qayb kaa horeysa weeye qaybta dambana waad ka dabageyn wa fii qowlna laa tushtarau ladkaaru adkaari shari maaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar baad ka dabageyn wada degdega asalaamu calaykumna waadihi oo maxaa dhacay waayo janaazadu asalku markii assalaamu calaykum imaamka yidhaahdo in la qaado wey janaazada haddii la qaadoo meeshii laga qaadana xageed ku tukani yaad ku tukanaysaa saa darteed waa inuu dadejiyey dheheen janaazada intaan lalaba boodin waa inuu dadejiyo waktigu wakti dheerayn maaha yidhahdeen wakti adkaariyo ducooyin iyo lagu dheeraado ma ahana intaan la qaadin ka gaarsiin waktigeedii baa la dhammaanaya wey khilaafka laakiin goor buu imanayaa haddii janaazada durba la qaadayo janaazada haddii durba la qaadaya wy haddaan janaazada durba la qaadin oo aada hubto inay sii oolayso ama qofka lagu tukanaya qof meydii meesha yaallaba meehe waa janaasatu haayib markii hore uu maqnaaba maxaa la qaadi janaazadu hadday janaasatu haayib ahayd maxaa laga horqaadi inagu baan isku soo jeedjeedsanayna maahane maydaan aasayna meesha ma yaallo oo sidee bay noqon kartaa inaan huba inaan la qaadaynin haddii meydka horteen la aasay oon ku tukanaynaba qabriga intaan nimaadno miyaa intii la bixiya qabriga laga soo qaadi maya ama in laygula sugayaad ogta waad dhammaystiran oo adkaartii wax walba waad la iman walidaalika shaaficiyadu waxay qabaan waxaa sunno ah janaasada dadkii soo daahay intay dhammaysanayaan inaan durba la qaadin oon lala boodin waayo meydkay dan u tahay oo loo ducaynayaa ilaahay loo baryaya kadib wuxuu yidhi wayushtarau waxaa sharطiga shuruuطu salaati salaada shuruudeedii laljamaacati jamaacasa shardi maaha janaazadu waxay shuruud leedahay shuruudii salaada ahaaradeeda istiqbaalulqiblaheeda inta shuruudii salaada laga rabaa waxaa buriya wixii salaada burinayay baa buriya imaamu bukhaarina wuxuu yidhi nabiga yidhi salluu calaa saaxibikum saaxiibkii ku tukada fasamaahaa salaatan salaad buu nabigu ku magacaabay marka shuruudii salaada saasaa loola doonanaya laljamaaca jamaaca shardi umaha janaazado keli keli waa loo tukan karaa nabigaba sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa lagu tukaday keli keli haddii salaadu salaadihii kale aan uga qiyaasanayna furaadaa keli keli way ku asaxdaa tanna way ku asixi nabigana keli keli baa loogu tukadayo jamaaco qof qof imaam u noqdayba ma jirin sala allahu alayh waalih wasalam laakiin jamaacadu way fiican tahay in la badiyo jamaacadana la badiyo dad badanna ku tukanaa way fiicantah oo nabigay ka sugan tahay qofkay afartan ku tukadaan ilaahay si khaalisa uga shafeecaya ilaahay shafaacadooda waa aqbalaya subxaana wa tacaala waa yasqutu waa dhacaa waa yahay jamaaco shardi ma ahaadna dhahdeen dadka intaa ugu janaazadana waa fardu kifaaya dhahdeen ugu yaraan imise qof janaazada hadday ku tukato buu waajibkii naga dhacayaa jamaaco shardi maaha iyaduna waa waajib waana waajib kifaaya hal qof maynagaga filan yahay hadduu ku tukado intaana kale misaga tegi karraa wayasquطu farduhaa faradkeedii wuu dhacaa biwaaxidin hal qof fardu kifaaya ay ahayd halagu tukaday ahayd hal qof hadduu ku tukado waajibkii waa dhacay inta ka dambaysa sunno waay waqiila waxaa la yidhi yajibu naani labaa waajiba ugu yaraan laba maxaa yeelay jamac inay ku tukadaan salluu markuu nabigu yidhi dadkiibuu jamaaca ula hadlay salli ma dhihin salluu waa lafdi jamca waaqalu jamci waaqalu jamaacati naani qowlkii hawe labaa ugu yar waqiila waxaa la yidhi alaaatun saddex nabigu salluu buu yidhi aqalu jamcina alaaatun waaye imaamu shaafici fi lummi saddex baa ugu yartaa baa mansuusu imaam shaafici fi lummi ah laakiin asxaabtu wax kale rajaxeen wa waxaa la yidhi arbacatun afar sida afarta tiir tarbiica afar qof u qabtaan janaazadana afar yara ka yaraanin bay ihahdeen laakiin qeylkaa wuxuu la socdaa qowlkii tarbiica afdal alahaa taasuu afdal u noqday tanna tarbiica janaazada janaasadii baaba nidha afaran qaadee salaadii afar iyana ka yaraanin bay dheheen walaa yasqutu ma dhaco binnisaai haween wa hunaaka rijaalun rag iyagoy joogaan fil asaxi sida raajixa wuxuu i sida sida asax ah ee raajixa haween keligood gudi maayaan hadday rag meesha joogaan waayo asalku raggaa lala khitaabay salaadaha faradkaana rag baa lagula khitaabaa rag inay sameeyaan wey ragba hadduusan jooginoo dumar kaleeyihiin iyagunbu waajibkii ku noqono rag laba halkan wuxuu ka dhigay daahirka siiqada cibaarada minhaajku afartan waaxid baa ku filan iyo inayn baa ku filan iyo alaaa weeye iyo arbaca wujuuhu asxaabtuu ka dhigay daahirka cibaaradiisu laakiin fii rawdati aalibiin markuu ka hadlayey wuxuu yidhi wuxuu ku sheegay qowlka ugu horeeye biwaaxidin ah iyo ka saddexaadoo waqiila alaaatuna labadaa imaamu shaafici baa iska leh ka labaadoo inaani ah iyo ka afraadoo arbacatunahna awjuh asxaab waay marka waqiila waqiila waqiila buu wada wujuh ka dhigay daahirka tasarufkiisu wayusallaa waa la tukan cala alghaa'ibi qofkii maqnaa can ilbaladi magaalada qofku meelaan ku dhimanin meeshaa la joogo waa lagu tukan karaa waxaana u daliila nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam najaashi wuu ku tukaday najaashi oo ardulxabasha ku dhintay buu yir soo baxa ina akan lakum ina akhan saalixan lakum qad maata bigayri ardikum nin walaalkiina oo wanaagsanaa baa wadankiina meel aan ahayn ku dhintay soo baxaan ku tukanne saxaabaduu safay way ku tukadeen goormay ahayd bacda fatxi makatay bita'kiid ahayd qowlu jamhuuri sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga kusoo gurinayo riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan ibnu taymiya majmuuciisiya jasminayaan in ibni cabaas uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday walidaalika qowl jamhuur wuxuu noqday mowt najaashi kaana fi sana taasica min alhijra bacda fatxi maka ahaa marka xilligaas buu nabigu dadka intuu bixiyey madiina ibnu cabaasna goormuu madiina usoo wareegay de dee bacda fatxi maka tay reer cabaas usoo wareegeen cabaas iyo wiilkiisi iyo cabdicabdilaahi iyo markaas kadib baan buu la tukaday oo dadkii ku tukaday ka mid ahaa maadaama xilligaa nabigu uu ku tukaday najaashi oo madiine ka maqan de qof maqan in lagu tukan karaa la gartay jamhuurtuna sidaasay yidhaahdeen wax quyuud iyo shuruudana kumayna xirin culamada qaar baa ka doodayoo waxay yidhahdeen dad badan baa dhintay iyagoo madiine ka maqan xilligii nabiga sal slam ciduu ku tukadoo najaashi ahayna ma jirin dad badan baa madiine khaarijkeeda ku dhintay ama nabigoo ka maqan madiine madiine ku dhintay ciduu nabigu isagoo ka maqan ku tukadayna lama arag najaashi keliyaan aragnay haddaba waxaa jiray dheheen sabab kuwaana looga tegey najaashina loogu tukaday meesha waa inaan ka raadinaa haddaan daydaynay intii kalena meel lagu tukanayay ku tukanayeen bay ku dhimanayeen najaashina bikayri ardikum dhulkiinni meelaan ahayn buu ku dhintay baa la yidhio meelaan carabus ilaahay mu ku dhintay h halkaa waxaan ka qaadanaynaa bay yidhaahdeen hadduu ku dhinto meelaan dhul muslin ahayn ama meelaan lagaga tukanin ama meeshuu ku dhintay wax ku tukaday uusan jirin waad ku tukan kartaa awal qofkii weydiinaya shalay miyay ahayd walaalkay uu tahriib ku dhintay ma ku tukan karaa soo ma ahayn dee waad ku tukan kartaa cinda aljamhuuri haddaan muslinnimo ka ogeyn wadaladuu gaalnimo ka ogeyn laakiin cinda bacdi ahli lcilmi waxay kuu shardinayaan haddaan lagu tukanin waa ku tukan kartaa meel lagaga tukaday hadduusan jirin ama badi liqday ama saxaro uu ku dhintay aan meel badiba jooga ahayn janaazat waa lagu tukan karaa wayajibu waxaa waajiba taqdiimuhaa in la hormariyo cala dafni duugta salaada iyo duugta yaa horeynaya salaadaa horeynaysa sidaasaana salafki iyo saxaabadii iyo nabigaba laga wariyey sala allahu alayh ali slam radia allahu canhu watasixu salaadu way asaxdaa bacdahu bacda dafni mayd la aasay marka la aasay kadibna waa lagu tukan karaa waayo qofkii masaajka xaaqi jiray ee madowga ahaa rag iyo dumarku noodi ha noqoda shakiga riwaayaadkee waa kii habeennimo dhintay ee saxaabadu nabigu xilligan ma soo kicin karin intay dheheen oo iska fudaydsadeen bay aaseen markuu nabigu waayay warawey ba waxaa layihi waan aasnay waxaan aqayo maxay soo toosin weydeen buuri markaasuu tegey qabrigiibuu dul istaagay uu ku dul tukaday marka qofkii laga horaasay adoo ku tukanin la aasay intaad timaado inaad qabriga tagto janaaso ku tukato waa la ogol yahay xagga qibladu baad qabriga iska marin wal asaxu sida raajixa ah, wujuuda asxaabta takhsiisu sixati sixada in lagu khasiso weeye biman qofkii kaana ahaa min ahli fardihaa dadka faradka ay ku noqon karto waqta almowti xilliga geerida salaada janaazada qofkaan leenahay way ka asaxaysaa xilligii la tukanayey bacda dafni way ka asaxaysaa aan leenahay shardi baa ku xihan waa in qof ay ku waajibi kartay uu yahay markii markay maydku dhintay maxaa laga wadaa hadduu gaal ahaa nin gaal ahaa baa soo islaamay dadkii dhintay haddan qabrigoodii aadaan ku tukan ma dhihi karaa mayaa laleeyahay deheen aduu xilligeedii ahlu salaadba maadan ahayn ahlu salaad maadan ahayn nin majnuun ahaa baa miyiirsaday intaan waallaa janaasooyinkii dhaafay baan ka daba tegi ma dhihi karaa maya ahlu salaado maadan ahayn baa layidhi ilmihii sabigaha ee aada u yaraa baa waa damba soo weynaaday aabbahay anoo yaroo sabi oon mumayiz tamyiiz gaarin oon wax kala garanin dhintay baan janaasadiisa hadda tukan ma dhihi maya waxaa layihi ahlu salaadba maadan ahayn gabadh caado qabtay ama umul ku jirtay markay soo daahir noqoto janaasadii ma ka dabategi kartaa maya liannaha ahlu salaadba mayna ahayn ahlu fardi salaad maynan ahayn marka waa fahanteen baan umalay waxa laga wado wala saxu sida raajixa takhsiisu sixati waa in lagu khasiso biman kaana qofkii ah kaan min ahli kaa ahaa min ahli fardihaa dadkay ku waajibi karto waqta alwujuubi qof salaadii ku waajibta ahaa wey waana watasixu bacdahooday daba socotaa wa amaa meydka yaalee lagu tukanaya dee qof ahlu salaad markaa ahunbaaba ku tukanba qofkii ahlu salaad markaa ahaa ee meydkii janaazadii si u dhaaftay unbaa ka dabageyn kara qofkii gadaal ahlu takliif ka soo noqday waa kala way walaa yusallaa la tukan maayo calaa qabri rasuulilah sal slam bixaalin sinaba qabriga nabiga janaazo sina loogu tukan maayo saa darteed qaacidadaa maxaan ka dhaxalay faracan aan ka dhaxalay marka nabigu inagu inaan maanta dhaan haddaan qaacidadaa la samaynin maxaa imanaya nin kastoo taga ani janaazadii nabigaan ka daba tegiyo annagu aan tukanin u dhaho janaasaha nabiga ku tukan hadda inaga nin kastoo inaga midoo tagaba inaan janaazo ku tukanno ama halkan janaazatulghaayb annaga maxaan ku tukanna maxaa diidaya qaacidadan aad diidaysa kaana min ahli fardihaa waqta albowti waay inagu ahlu fardihaa ma ahayn dimabaynaan dhalanay malaynaan abuurayn halkaa qaacidada qabso marka waa faa'iido fiican ay kuu faa'iideeyeen waaye farcun faracanaan waxoogay dhowr dharbaxaqaadsiinaynaa mahalku waa dheeraaday soo maarti aljadiidu qowlka jadiidka yaa dadka tukinaya wey salaadii baan weli ku jirnaa de aaskun baynu dib dhiganaynaa salaadii baynu nimid dadka yaa tukinoo imaam noqon waxaa laga hadlayaa dad madax iyo shacabba muslimiin yihiin baa laga hadlayaa ama masaajidkana si kale u soo geli karaa masaajidku imaam buu leeyahay magaaladana guddoomiye leedahay guddoomiyihii magaaladana waa joogaan maydka ahalkiisiina waa joogaan imaamkii masaajidkana waa joogaa imaamada ayaa iska leh meeshan waxaa la isugu yimid magacdoon maaha meydkaa loo ducaynayaa ducadana waxa lagu aqbalo inkisaaru lqalbi iyo ikhlaaskaa ka mida qaacidada shaaficiyadu waxaa weeye meydka yaa ugu ikhlaas badan marka loo ducaynayo oo ugu walwal iyo murugida naxdin badan cidda dad ugu xigta yaa ugu xanuunsi badan dhibashadiisa oo wanaag ugula jeclaan lahaa dadka cidda dadka ugu xigta cidda ugu xigtaa dadka tukan marka meesha ducaa loo yimide hawl kale loomamen meesha xukun iyo madaxtinimo taal bay yihahdeen aljadiidu qowlka jadiidka ana alweliya weliga awlaa ka habboon oo ka mudan biimaamatiha janaazada imaamadeeda min alwaali ninka madaxda imaamka hadduu yimaado amiirulmuminiinka weligaa laga hormarin bay yihahdeen qowlka qadiimka wuxuu leeyahay maya alwaali awlaa min alweli ninka madaxda guuda baa ka mudan aimada saddexda ee fuqahada imaamu axmed maalik iyo abu xaniifana qowlkaa qadiimka raacsan yihiin iyo ibnulmundir min ashaaficiyati ka mida iyo akaru ahlilcilmiba bayhaqi markuu intaas soo keenay fii sunanihi daliil buu keenay oo wuxuu yidhi xasan ibni cali radi allahu canhu ardaahu markii uu dhintay gobaxa waali ka ahaa meesha nin aan sahlanayno saciid ibn alcaas la dhihi jiray saciid ibn alcaas baa yimid marka xusein ibni calina waa taagan yahay oo walaalkiiah xusein ibni cali bahayd meeshan u gala soomaa fi lmadhab cala ljadiidi qadiimka iska rutuskanaya xusein ibni cali baa marka wuxuu yihi intuu sacd sacid ibn caas saa u riixay wuxuu yihi gal buu yihi haddaynan sunnadu sidaa ahayn maanta kuuma ogolaadin inaad ku tukiso ad hormarto inaadna hormarto oo janaazadana tukiso kolla maanta kaama yeeleen haddaynan sunnadu saa ahayn sunnada nabigu haddayna xayiraynin halkaa maxaad ka garateen sunada nabigu waaligu inuu tukiyey ta nabigaana janaasooyinka tukin jiray dadka sala allahu alayh alih wasalam qowlkaasi inuu kan kale ka xoog badan yahay waa u egtahay sooma daliil ahaan xaggaasaa xoog badan qadiimka xoog badan fa yuqadamu labu aabbaha la hormarin uma aljaddu awow waa ku xigi wayn calaa haba koreeye uma alibnu wiilkuu dhalay baa ku xigi uma ibnuhu wiilkuu sii dhalay wayn safula safala haba hooseeye uma alahu walaalkaa lagu xijisiin oo walaamihii hadday kala bahbahayo isku bah timaada ka waran waladharu sida raajix aqwaaha imaamu shaafici taqdiimu lahi walaal baa la hormarin liabaweyni aabbiyahoyaba la wadaaga cala lahi walaalkuu ka hormari liabin aabbo keliya walaalka aabbo keliya kan labadaba ah baa ka horayn uma bnu lahi walaalka wiilkiisaa ku xigi liabaweyni laba aabbaad wanaagteen walaalkii aabbiyahoya wanaagteen haddii wiilasha adeer ku hayd loo dhaadhaco kan aabbiyahoya wanaagteen wiilkiisa waay uma liabin kadib keed aabba wadaagtay wiilkiisa uma alcasabatu qaraabada xigta calaa tartiibi liri dhaxalka say u kala lahaayeen nooc xaq la kala dhaxlayana waa jiraa kala xigtana way jirtaa dhaxalkaa lagu kala xigaye dariiqii dhaxalka mari uma dawil arxaami kadib dadka arximka aho abti iyo dadkii lamidka ahaa abtiyaashii iyo dadkii lamidka ahaa baa meeshaa soo gelaya walow ijtamacaa hadday kulmaan fii darajatin hal daraja laba weli hadday isugu yimaadaan laba wiiloo shaqiiqyo ah jira laba wiiloo kuu siman oo ku kala xigin baa jira falasanu cadlu falasanu ka da'da weyn alcadlu ee caadilka awlaa haboon cala anasi sida nasu limaam shaafici naskan aayadiy xadiida moodin waa kan kuyri waa ore ku dhihi jiray mutuunta fiqigan nasa calayhi iyo walmansuusi haddaad maqasho aayad iyo xadiid hagu qaadanine imaamu shaafici baa caddeeyey wey masaladaas nasul imaami shaafici wey waxay u daliishadeen qofka muslimka ah in midba midkuu ka weyn yahay salaada waa lagu kala hormariyey soo maa fain kaanuu sawaaan faakbaruhum sinan soo maa kiina weyn walyaumakumaa maxaa ku xigay akbarukumaa kaydinku weyn haddii kibaar ibnu xeer soo maahayn liyuadilakuma axadukumaa waliyaumakumaa akbarukumaa axaadiidtaa iyo axaadiidu dishaybati lmuslim iyo bay deliishadeen wayuqadamu lxuru ninka xortaan la holmarin albaciidu ee qaraabtinimadiisu fog tahay cala alcabdi alqariini addoonka dhow waayo addoonku dhaxalka waxba kuma laho riqigana maanicu ah wayaqifu wuu istaagayaa cinda raasi rajuli ninka madaxuu ka ag istaagayaa wa cajuziha haweentana xaggaa dambe ee miskuhu ka istaagayaa nabigay ka sugan tahay sal ly samurat bni jundub inuu leeyahay nabigaan ku daba tukaday janaazo ka haween dumar oo dhimatay halkaa dhexdeeda iyo miskaheeda ku aadan buu iskaga aadiyey wata haweentii waa saxiixeynka anas ibni maaligna waxaa laga wariyey inuu janaazo ku tukaday oo uu madaxa istaagay oo yidhi nabigaasaa yeelay sala allahu alayh aali wasalam haddaba janaazada raggana halkaa garbaha baa la istaagi iyo madaxa ku aadan tacaweenkana xaggaa dambe iyo miskaha lagaga iskaga aadin watajuuzu way bannaan tahay cala janaasooyin badan salaatun hal salaad baa ku asixi ah waana soo maray dhowr janaaso in lagu wada tukan karo wa taxrumu waa xaaraan salaadii cala alkaafiri gaal in lagu tukadana xaaraan wey gaal baan salaad janaaso ku tukan lama ogola laakiin hadduu ree hebel yahay gaalnimada qaylun baa looga raadin inaga gaal kastoo xun maalmihii u dambeeyuu fiicnaaday moogtahay u toobad keenay waad maqli nin reer hebala oo tuuga xun gaalnimuu ku dhintay looma ogola nin odayahoo gaal ahaan jiray oon waaqiinay baa markuu dhintay baa waxaan maqlay maalmihii u dambeysay masaajidkuu galayo uu ictikaafayo nin akhyaaro aada u fiicano uu awowu ahaa waxaan ku awow waa ka waran awowgay markay naftu ka baxaysay gaal buu ahaa gaalnimadiibuu ku dhintay waa laga kari waaye lala hadlay lala hadlay shahaado la yidhi ordee naga tagu yidhi anugu duqaasaa ku dhintay baa igu dambaysay isagoo laaw ilaahaad sheegaysaan itusa oba ituso itaabsi ilaahaad sheegaysaan isagoo odayaasha fadhi kudirirka intuu yimaado sidaa yidhaahda marka gaalka reer hebel hadduu dhinta nin gaal ha ahaado walaa yajibu waajib ma aha wasluhu gaalka in la dhaqo waajib ma aha laakiin way banaan tahay bay yidhaahdeen waayo aar riwaaya waxaa jirta cali markuu adeerkii aabbihii u dira u dhintay orod duqiiga dhintaye faqsilhu uma waalihi ay dhaheen soo aasoo dhaqo aas marka waajibna maaha yidhaahdeeno waaba gaal saa darteed dhaqitaanka waajib ma ah wayse iska banaanta walasaxu sida raajixa wujuubu takfiri dhimiyi dhimiga in la kanfo waa waajib iyo wadafnihi in la aaso gaalka kale hadduu xarbi yahay in qarunkiisa dadka laga aaso qariibu badrin meel saa looga guro geeda in lagu qaado waa la ogolyahay baha waraabo hadday ka dheragto waraabuhu ka giigana ka giiga ma taqaanaan markuu ka dharge si fiican u geegsamo waayo isagana dhibaato ma laha laakiin dimigu xuquuq buu muslimiinta ku leeyahay dimi waxaa la yidhaahdaa gaal muslimka ku hoos nool oo muslimka la dhaqma oo muslimku ay maamulaan baa la yidhahdaa walow wujida haddii la helo cudwun xubin keliya cudwu muslimin qof muslimo xukunkii qofka culima loo yaqaan mowtu geeridiisa salliyaa calayhi waa lagu tukan qof loogaa inuu dhintay baan xubin xubnihiisa ka mid oo muslim ah baan aragnay waanan aqoonsannoo waan garannay ilaan siyaabo badan baa lagu aqoonsan karaae waa lagu tukan labay u daliishadeen waxaa saxayna ma arag aar waxooga irsaal baa ku jiro abu ubayd abuu cubayda baa ku tukaday bay yidhaahdeen ru'uusu qatla meel rag la laayey madaxyo duurduurow meel yaalla raggii kalena waxyaabaha qaar la waayey buu ku tukaday waxaa kaloo yidhaahdeen shaaficiyo waxaana soo gaadhoon maqalay yowmuljamal cabdiraxmaan ibn cabdilaahi ibn atii ibn catiiq markuu ku dhintay gacantiisii bayhaad iyo wax la soo carartay faraatina wuu qabi jiray la yaqiinay markay kaga soo dhacday bay yidhaahdeen gacantii baa la qaaday faraatigaa lagu gartay wallaahi ninkan meesha waxaa la yidhi gacantii cabdiraxmaan ibn cataa ibn asiid gacantiisii waay waa lagu tukaday bay yidhahdeen sanad mutaila malaho balaaqan wey iyadan baan isaga saleeyey calaa kulli xaal xubinkii xukunka kulli haddii la diiday laga dhigay min baabi wadci اjuzi mawdica اkulli waaye dhib ma laha wasiqtu dhiciska in istahalla hadduu qayliyo o bakaa uu ooyo ka kabiiri nin weyn bu lamid yahay ilmaha yarkaa hadduu ooyo ama uu dhawaaqo nolol buu ku dhashay waa la xaqiiqsaday nolol buu ku dhashay ruux nooloo dhintay buu lamid yahayo waa la dhaqi waana lagu tukani wailaa hadduusan ooyin oosan shanqarin fain daharad hadday ka muuqato amaarat lxayaati astaan nololeed inuu nolol ku dhashay wax muujinaya kakhtilaaji wuu dhaqdhaqaaqay sulliya calayhi waa lagu tukan filadari sida raajixa nabigay ka sugan tahay ida stahalla sabiyu wuria wasulliya calayhi hadduu sabiguu dhawaaqo waa la dhexashiin oo dhaxalka xubuu ku yeelan waana lagu tukan oo nolol bay xukuntay taa hadday nolol ahayd astaan kasta oo nolol tilmaamaysa qiyaasan baa loo ilxaaqinaya loo raacinaya wain lam tadar haddayna wax calaamada ka muuqanin walam yabluq uusan gaarin arbacata ashhurin afar biloodna uusan gaarin lam yusalla calayhi lagu tukan maayo salaadu ma baana waa kadaa waxaa lamida in balaqaa hadduu gaadho fi ladhari laakiin sida raajixa ah wey aqwaal imam shaafi ta kalena waa qowl waaxida tan dambana waa raajix oo khilaaf baa ku jira haddaan mar nololi ka muuqanin lagu tukan maayo hadday noolaali ka muuqdase waa lagu tukan waayo walaa yuasalu hahiidu hahiidka la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhi laguna tukan maayo wahuwa shahiidku man maata waa qofka geeriyooday fii qitaali kufaari gaala dagaalkood buu ku geeriyooday bisababihi sababulqitaal dagaal dartii buu geeriyooday dagaal buu ku dhintay meel dagaal ka socdo dagaalkaasuna u dhinto wax ka soo gaadhay meeshii dagaalkii hadduu sabab kale ugu dhinto dee xukmu shahiidkii ma laha bay yidhahdeen inaan la dhaqaynin nabiga sal allahu alayh ali wasalam xilligii shuhadaa u xudin kumana tukanin mana dhaqin sal slam dharkooda iyo dhiigooda ku aasa buu yidhi dhiigoo burqanaya oo midab dhiig leh caraftana ayd miski moodo aada u udgeysa baa qiyaamada lasoo saari doonaa huwa man maata waa qofka dhintay shahiidku fii qitaali kufaari buu ku dhintay bisababihi sababin haddaba qitaal muslimiin hadduu ku dhintay fi madhab shahiid maaha bimacnaa shahiidkan aan lagu dhaqaynin ee lagu tukanaynin ma aha hadduu dagaalkii gaaladu ku dhintay laakiin xabadda dagaalka ma dilin wax kala naxdinaya waxba u dhintay isagana uu keeni doonaa labadaba fain maata hadduu dhinto bacda inqidaahi dagaalkii markuu dhammaaday kadib wuu dhaawacmay buu dib uga dhintay kow waa suura aw fii qitaali lbuqaati ama buqaadii qolyihii jabhadihii iyo kacdoonkii dawladda ku kacsanaa ee lala dagaalamayey iyo burcadii la caydhsanayey dagaalkoodii buu ku dhintay waa laba faayru shahiidin shahiid maaha axkaamu shahiid fi lahari se raajixa darajaad aakhira lagama hadlayo laakiin dhaqitaankii iyo salaadii axkaamu shahiid ma laha halkaa waxay ka dhigan tahay qitaalu lbuqaad huwa jihaadun fii sabiili illaahi am laa dagaalada noocan oo kaleeta ah aqwaasha culimmada iyo dalaalilka haddaad rabta ina ogaado risaaladan dictoorada dictor maxamed khayr haykel aljihaatu walqitaaru fi siyaasa harciya saddexda mujalada ee kuliyat lawsaac ee lubnaan uu dictorada kaga qaatay risaalada akhri mid walba markuu dagaalada ka hadlo wuxuu keenayaa qodob u dambeeyo la yidhaahdo dagaalka noocana ma jihaad baa fii sabiil lahi mise maaha dagaalada muslimiinta dhexmar oo dhan markaasuu khilaafka culimmada keenaya kadib isaga sidii raajix la buu maraya iyo qoloolba waxay daliishatay marka cinda shaaficiya waxaan leenahay qitaalu lbugaad jiha shahiid maaha xaq ha ahaado laakiin jihaad fii sabiililahigi shaydka lagu noqon iyo qitaalkufaarki maaha waayo buqaadu muslimiin waayo wakadaa fi lqitaali ninkii ku dhinta qitaalkufaar buu ku dhex dhintay laa bisababihi dagaalka uma dhimanin sababtii cala madhabi sida raajixa isna waa la dhaqi waa lagu tukan wadnaha istaagay dhiikar baa ku dhuftay siyaabo badanoo kale u dhiman karaa gawdii yadhay buunaxdintii ama xaaladii taagnayd yaa tenshankii taagnaa baa dhiiggii ku karay ama sonkortiibaa cirka isku shareertay qalaf buu saa uu yidhi ama ajashiisii wadnahun baaba istaagayba waa la dhaqe waa lagu tukan meesha ajashun baa ku waafaqdee dagaalka kuma dhimanin bay ku leeyihi walow istashhada hadduu shahaado qaato junubun nin junuba nin janaabo qaba hadduu dagaalkii gaalada bisababihii ku dhintay ka warran isaga fal asaxu sida raajixa annahu laa yugasalu la dhaqi maayo xandalata ninkii xandala ibn abi caamir ahaa ee maalinkii uxud isagoo janaabo qaba shahaadada qaatay nabigu ma dhaqin sal la alay wasalam amaa malaa'igta dhaqday ficlu bani aadama mukalafiintan innaga maaha wa annahu tuzaalu waxaa la zuurinayaa najaazatuhu najaasadiisa hayra dami dhiig waxaan ahayn sida raajixa meydkan haddee najaaso kaliya ku duurduushay najaasada kale waa laga dhaqdhaqi dhiigga laakiin la taaban maayo oo nabigaaba yidhi u daaye wayukafanu waa la kanfayaa fii iyaabihi dharkiisaa lagu kanfi almulaakati lagu dhoobay bidabi dhiig dharka dhiigu ku dhooban yahay baa lagu kanfiyo waa sidii nabigu yeelay sal l slam fain lam yakun tawbuhu maradiisu haddaynan ahayn saabiqan mid wada gaari karta tumima waa loo dhammaystiri dhar kalaa lagu dhammaystiri sidii muscab bni cumayr la yeelay haddii dhar kale la waayo madaxa iyo xagga inta loo badiyo baa lugaha caws iyo harga iyo wixii la helaa lagaga dedi sidaasaana lagu asi halkaasaan ku daynaynaa wabilahi tawfiiq insha allahu berri waxaan rajaynaynaa inaan isku dayna inuu dhammaado oon meydkana halkaas kaga gebagabayna janaazada